بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهره على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقير waxaynu samaynaynaa cashirka markaynu bilaabayno inagoon macnay inagoon sharxin ayaan macnaha oo isa saar ah oo qura ayaan sidaa u dul maraynaa kadibna waynu sharxaynaa culimada qaar waxay jeclaystaan laba jeer isa saarku inuu noqdo marka u horeysa ee la bilaabayo la isa saaro sharaxa oo dhexda gala iyo marka laga sii baxayo haddana macnaha la isa saaro laba jeer oo istasaara waayo waxaan xoogga siinaynaa maadaamay raggu rag iska bilowa yihiin in kitaabka istasaarkiisii iyo hadafka looga jeeda ayna kugu adkaanin marka koobaad qaala wuxuu yihi alfaqiiru ninkii baahnaa asharafu ee sharafudiin la odhan jiray alcamriidiyu ee magaalada camriido loo nisbeeyey dhulcajzi ee cajziga u saaxiibka ahaa wa taqsiiri iyo taqsiirka oo gaabinta ah u saaxiibka ahaa wa tafriidi tafriidka oo xadgudubka ah u saaxiibka ahaa wuxuu yidhi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha qad adhara muujiyey cilmal usuuli cilmiga usuulka muujiyey lilwaraa makhluuqa u muujiyey oo wa ashhara shuhreeyo caan ka dhigay calaa lisaani shaaficiyi imaamu shaafici carabkiisana caan kaga dhigay oo wahawana fudaydiyey welibana fa huwa imaamu shaafici alladii waaka dawana diiwaangeliyey lahu isaga ibtidaaan bilowgii wa taabacathu waxa raacraacay imaamka annaasu dadkii ayaa raacay xataa saara ilaayuu noqdo kutban kutub ilaayuu noqdo kutubta oo sikhaaralxajmi muuqaalkeygu uu yar yahay ow kibaaran iyo wa kibaaran kuwa muuqaalkeygu uu waawen yahayba wa khayru kutbihi kutubtiisa waxa ugu khayr badan kutubtiisii asikhaari yaryarayd maa sumiyaka lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaad lagu magacaabay oo lilimaami imaamkii u sugan alxaramiyi xarameynka loo nisbeeyey waqad su-iltu waa lay su-aalay muddatan muddo ayaa lay su-aalay fii nadmihi kitaabka nadmintiisa ayaa lay su-aalay musahilan anigoo fudaydinaya lixifdihi xagga xifdintiisa u fudaydinaya wa fahmihi iyo xagga fahankiisaba u fudaydinaya falam ajid maanan helin mimaa kii xaggiisa su lay weydiiyey buddan waxaan kaga maarmo waqad sharactu waaban guda fiihi fii nadmihi nadmigiisii ayaan gudagalay mustamidan anigoo kaalmo iyo ziyaado ka dalbaya min rabbinaa rabbigeen mustamidan anigoo ziyaado ka dalbaya min rabbinaa rabbigeen atawfiiqa inuu iwaafajiyo lisawaabi shayga sawaabka ee saxda ah wanafca iyo anfac fi daarayni labada daaroodba uu ku anfaco bilkitaabi kitaabka ardayga barta inuu ku anfaco labada daaroodba aniga qorayna inuu igu anfaco kitaabka labada daaroodba waxaynu haddaba halkaa culima ku arkaynaa bism illaahi araxmaan araxiim basmaladiibuu sheekhu kitaabka ka bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim bismillaah ilaahay magiciisa ayaanu ku bilaaban allaha arraxmaani naxariista naxariista waaweyn allaha alraxiimi naxariista naxariista joogtada ah raxiim waa naxariistu markay joogto tahay naxariista joogtada ah raxiim la yidhaahdaa muminiinta ayay u gaar tahay markaa naxariista joogtada ah muminuun baa leh waayo gaalka haddii hadda uu caafimaad haysto ama uu hadda adduunyo haysto dee adduunyadan iyo caafimaadkan iyo nimcadan ku dhex jiraa waa adduunka uun aakhare way ka tegeysaa kolkaa raxiim muminiinta ayuu ilaahay raxiim u yahay subxaanahu wa tacaala aayaadka qur'aanka ilaahay qaar waaba ku cadeeyo wuxuu yidhi wa kaana bilmuminiina raxiiman bu ilaahay yidhi muminiinta ayuu raxiim u yahay u naxariista oo naxariistiisu ay joogto u tahay bismi illaahi araxmaan araxiim sheekhu basmalada nadmi kama dhigin wuxuu ka xishooday iyadoo qur'aana inuu gabay ka dhigo bismi illaahi araxmaan araxiim qaala wuxuu yidhi alfaqiiru kii faqiirka ahaayee xoogga u baahnaa asharafu ee sharafudiin magiciisa la odhan jiray alcamridiyu ee magaalada camrido loo nisbeeyey dulcajzi ee cajziga u saaxiibka ahaa wataqsiiri gaabintana u saaxiibka ahaa watafriidi xadgudubkana u saaxiibka ahaa hadalkaa dambe ayuu yidhi beydka koobaad waa qaala alfaqiir asharafu alcamridi haddaba beydkaa koobaad sheekhu wuu isku magacaabay magiciisa waxaa la odhan waa naanaystiisaa sharafudiin ahayd sharafudiin magiciisana sharafudiin markii naanaystiisii ay noqotay yaxya eh, bnu sheekh bedridiin baa la odhan jiray yaxya bnu sheekh bedridiin sheekhu waa sharafudiin aabbihiina waa badrudiin buu ahaa sharafudiin iyo badrudiin baa isdhalay markaa haddaba nin runtii masar caanka ah oo cilmiga hadday tahay fiqhi hadday tahay usuul hadday tahay luqo waxyaabo badan nin caan ku ah ayuu ahaa sheekhu sharafdiin ereygaa asharafu waa magiciisii ama naanaystiisii uu sheegayo weeyaan camriidana waa magaaladiisii u abtirsaday weeye uu sheeganayo weeye sheekhu beydkaa haddaba wuxuu xambaarsan yahay waxaa la yidhaahdaa qofka kitaab qoraya waa inuu ismagacaabo haddaad kitaab qorayso ismagacow hadal baaba jira halhays ama mahmaa tidhaahda low lam yasif dabiibu dawaahu lilmariid lamantufica bihi dhakhtarku hadduuna ka xanuunsanayo dawada u amaanin kuba bogsan maayo baa la yidhahdaa dawada hadduu ku yidhahdo laba midhoo kiniina weeyaanoo waa sune qaado <laughs> waa sune markuu shakigaa ku galay kaaba bixiba maayo golka waxa weeyaan adoo shakisan haddaad shayga qaadato wuu ku dilayba xalla waxuu kuu qabanaya male kolkaa sheekhu inuu isagu ismagacaabo oo ninkii la yaqaanay ee wakhtigiisii aqoonta caanka ku ahaa markuu ismagacaabo cilmiguu sheegaya lagu kalsoonaanaya kalsooni baa wax lagaga baranaya markaasuu cilmigiisii nafci iyo faa'iido ayuu yeelanaya horta beytkaa wu ismagacaabay wuu ismagacaabay sheekhu qaala alfaqiiru culimadu waxay idhaahdeen sheekhu qaale buu yidhi oo maadi buu ka dhigay qaala wuxuu yidhi horta qaaladu saw mafcuulun bihi ma qaadato maquulu qowl la odhan jiray naxwaa qaaladu maxay qaadan jirtay mafcuulu bihi bay qaadan jirtay maquulu qowl lo odhan jiray maquulu qowl qaala wuxuu ihi talow muxuu yidhi alxamdu lilahi sow beydka labaad maaha alxamdu lilaahi daa laga bilaabo kitaabka oo dhan baa mafcuulu bihi o fii maxali nasbina qaala wuxuu yidhi he muxuu yidhi de kitaabka o dhan buu yidhi mafcuulkii la yidhi me markaa haddaba kitaabka o dhani waa fii maxali nasbin mafcuulu bihi kitaabkeeno dhan kitaab iduloo bal haddaba mafcuulu bihiya ii sheeg hadii la yidhaha ka de waa kitaabkeena qaala buu yiio labaad waaa ka dambeeyo dhan mafcuul bi ila waa la yiiye mafcuulku wax lagu sameeyo waa sawmaa oraabu sheekhu ku sameeyey culimadu waxay isweydiiyeen qaala alfaqiiru markuu yihi qaala wuxuu yihi weli kitaabka ma qorine wuxuu yihi muxuu sheekhu inoo leeyahay ila kitaabkii weli lama gaadhin hadduu qori doonaa waa beydkii koobaad buu marayaae inuu maadi ka dhiga maaha inaynu mudaaric ka dhigay ahayd bay yidhahdeen maxay yidhaahdo aquulu waxaan leeyahay aquulu waxaan leeyahay xaggaa sheekha waa laga yar qabsaday aquulu laba jawaabood baa lagu aliyey laba jawaabood aaladaa uu maadiga ka dhigay laba jawaabood baa lagu aliyey qole waxay yidhaahdeen wuxuu maadi uga dhigay intan gogoshu kitaabka way ka dambeysay markii kitaabka la qoray ee abwaabu baabu usuulilfiqhi intuu ka bilaabay marka hore kitaabka markuu qoray uu dhammaystiray ayuu gogosha inta yaree hordhaca ah u sameeyey oo waxaa la yidhi culimmadu markay wax qorayaan hordhacaa kitaabka ka dambeeya ila in hordhacu wuxuu warbixin ka keenaya kitaabka aad qortay kitaabkiiba haddaadan weli qorin sidaad u qori doonto miyaad ka sheekayn kartaa hordhucugu kitaabku ka dambeeyaa yidhahdeen oo qaaladani waa sax oo dee kitaabka sheekhu wuu yidhi oo wuu qorayba marka hore hordhacii unbu hadda maraya maadigani waa sax bay culima yidhahdeen hordhacaa dambeeya qolana waxay yidhahdeen war hordhucu ma dambeeye hordhacanaaba laga bilaabaaba kitaabka halkanaaba laga bilaabaaba haddaba qaalo wuxuu maadi uga dhigay uu aquulu u odhan waayu maadi uga dhigay waxay yidhaahdeen waxa qalbiga ugu jira istixdaarka uu uleeyahay yo ilaahay awoodda uu u siiyey ayuu ogaaday shay dee qoran oo kalun inuu yahay war waa wuxuu yidhi oo kalun waxaan qalbigaan ku hay waa waxaan soo tufaya markaaba qaala iga dhe qaala alfaqiiru sharafu lcamridi halkaa muxuu maadi uga dhigay baa la yidhi oo saasaa lagaga jawaabay usluub kale uu sheekhu garab maray weeyaan qofku markuu hadlayo ma maxamed wuxuu yidhi baan idin odhan mise waxaan idhi baan idin odhan yaa saxa ma waxaan idhi saxa inaan idhaa mise wuxuu maxamed yidhi inaan idha markaan anu iska hadlayo waxaan idhidaa saxa sow maaha haddaba sheekhu qultu inuu yidhaaba ahayd qultu waxaan idhi hadda muxuu yidhi qaala alfaqiiru kii baahnaa wuxuu arkaasi ma ku kalaa mise waa isaga waa isla isaga weeyi waxaa la yidhi muxuu qultu u odhan waayey oo qaala alfaqiiru sheekha ka siiyey qaala alfaqiiru kii baahnaa wuxuu yidhi maxaa talow ku kalifay iyada waxa weeye saddex usluubbaa jiro sidaynu ognahay oo asaaliibta la isticmaalo waxaa kamid a mararka qaar si hadalka uu dadka ugu dhadhamo in sidii la filanayay si aan ahayn aad ku yar bilowdo dadku way soo yar jeedsanayaan war qultuba ma odhan qaalal faqiir buu yidhi taloba sheekadu yay ku socotaa war bal ogaada soo jeedsatay inta su-aasha isweydiisay soo jeedsatayba war waa lagu soo jeedinaya markaa qaala wuxuu yidhi alfaqiiru kii aadka u baahnaa faqiir waa sifat lmushabaho waa baahidiisu kay joogtada tahay ma qof baan ilaahay u baahnayn qof kasta ilaahay wuu u baahan yahay qaala alfaqiiru kii baahidiisu joogtada ahayd wuxuu yidhi oo sheekhu talow alfaqiir dadka qaar wayba ka xanaaqaanbe bal haddii lagu leha waa faqiir ka waran arfaqiir baa tee iga hadii lagu dhaha waran ragga qaar baa xanaaqi lahaa sheekhuna kitaabuu qoray oo ilaa qiyaamada la akriyayo ayuu yidhi qaala alfaqiiru anu anaa qirtay bu waan baahana ilaahay baan u baahanahay bu qaala alfaqiiru faqiir baanahay wuxuu talmiixinayaa sheekhu aayad qur ilaahay baaba ina yidhi waad baahantihiine yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah aayaddaasuu sheekhu eegaya qaala alfaqiiru antum اlfuqaraau ilى اllah alfuqaraa waa jamcu faqiir yaa ayuha naasu dadow antum idinka uun baaba alfuqaraau ilى اllah ilaahay eh, fuqara u ah ilaahay idinkaa fuqara u ahoo wada baahan baa layna leeyahay yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau alfuqaraa ila allah qaala wuxuu yihi alfaqiiru ninkii faqiirka ahaa asharafu ashaasi mudaafun ilayhi bay wakiil ka tahay sharafudiin ee magi naanaystiisa sharafudiin la odhan jiray alcamriidiyu ee magaalada camriido loo nisbeeyey dulcajzi ee cajziga u saaxiibka ahaa alcajz can idaacaat wa taksiiri gaabin gaabinta u saaxiibka ahaa iyo gaboodfalka fi daacaat watafriidi tafriidka iyo xadgudubka u saaxiibka ahaa dhaliilihii o dhan bu iska qirtay ilan ma qof bashara kullukum khataaun wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun ninka sidaa ku tilmaaman buu ku ihi ee wixii ilaahay ku waajibiyey sidiisa aan uga soo bixin marnaba wuxuu yidhi ninkaasi alxamdu lilaahi aladii qad adhara cilma lusuuli lilwaraa waashhara alxamdu buu yidhi waa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad ilaahay baa iskale alxamdu mahadi lilaahi ilaahay unbay sugnaatay mahadoo dhan ilaahay unbaa iskale alladii allaha qad adhara u caddeeyey ama u muujiyey cilmalusuuli cilmigan cilmulusuulka ah lilwaraa makhluuqa ayuu ilaahay u ifiyey oo wa ashhara wa ashharahu cilmigan buu ilaahay shuhreeyuu caan ka dhigay calaa lisaani shaaficiyi imaamu shaafici carabkiisa ayuu ilaahay caan kaga dhigay oo wahawanahu ilaahay baa fudaydiyey imaamu shaafici carabkiisu ilahay ku fudaydiyey fa huwa imaamu shaafici aladii waa ka dawana diiwaangeliyey lahu cilmigan ibtidaa'an markii koobaad alxamdu lilaah ilaah baa mahadle haddaba xamdigu tacriif buu lahaa arkaanna wuu lahaa aqsaamna wuu lahaa cashiradeenii kutubtii kale aan soo maranay silsiladan halkan ku wadanay ayaan tacriifkiisa ku baranay oon aqsaamtiisa ku baranay oon arkaantiisa ku baranay socaynkaa ma ahayn waxba ku noqon mayna markaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay usugnaatay mahad ilaahay baa iskale xamdigani ma mulaq ba mise waa muqayad waa muqayad xamdiga marna si waxaa weeyi mar kasta ilahay waa lagu xamdiyaa nimco uu ku siiyey adoon ka fikirayn baad ilaahay ku xamdiyi marna nimco uu ilaahay ku siiyey adoo eegaya baad ku xamdiyey sheekhu waa midkee ma nimco uu siiyey ilaahay buu eegay mise nimco la'aan buu ku xamdiyey nimco uu siiyey buu eegay oo waa maxay nimcadaasi talow waa idhaaru cilmi usuuli اfiqhi ilaahay waa inaan ugu xamdinaa cilmigan usuululfiqhiga idhaarka iyo muujinta ilaahay ummadda uu u muujiyey iyo makhluuqa uu muujiyey waa cilmiga idil ee nusuusta inoo qalaya nusuusta aayaadka iyo axaadiista iyo istidlaalkooga iyo waxyaabo badan ayuu ilaahay cilmigan inoogu fudaydiyey ilaahay aynu ugu mahadnaqno ilaaha cilmigan inoo fudaydiyey inoo daahiriyey talow haddaba xamdiga sheekhu sababtuu ula yimid waa cilmiga usuululfiqiga dartiibuu ula yimid oo talow halkeen ka keennay inuu usuululfiqiga dartii ilaahay ugu xamdiyey sheekhu waxaynu ka keennay ereyga aladii waa maxay waa ismi mawsuul soo aladii ismi mawsuul ma aha aawey siladiisuna qad adhara waa siladii qaacidaa tidhaahda ismu lmawsuul maca silatihi fii quwati mushtaq ismiga mawsuul iyo silada oo wada socdaa mushtaq ismi faacil hadduu ficilku musame yahay ismi faacil baa lagu awilaya hadduu ficilku majhuul yahayna ismi mafcuul baa lagu awili muxuu noqonayaa haddaba alxamdu lilaahi aladii qad adhara intaa markaan awilo alxamdu lilaahi almudhiri almudhiri adharadii maxaan odhanayaa markaa almudhiri baan ku daynaya alxamdu lilaahi lmudhiri alxamdu maamaani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allaha almudhiri muujiya cilmalusuuli cilmigan usuulka lilwaraa makhluuqa ilaah allaha u muujiya alxamdu lilaahi lmudhiri alxamdu lilaahi lmudhiri almudhiri almudhiri baa meesha yimid oo sheekhu haddaba talow muxuu almudhiri uga baydhay oo qad adhara u qaatay uu ismi mawsuuliyo siladiisa u qaatay wasfigan uga tegey waxa weeye asmaada ilaahay waa tawqiif iyo magacyo ilaahay looma samayn karo aan diinta ugu qornayn markaad u baahata laakiin mar ilaahay qaab ficil ahaan waad u soo kartaa kartaayoo qad adhara waad odhan kartaa ilaahay wuu muujiyey subxaanahu wa tacaala saasoo qad adhara ayuu u qaatay oo mudhirka uga baydhay waxaa haddaba isweydiina alxamdu lilaahi lmudhiri mar hadduu yihi mudhir qaaciido kale oo xagga balaaqada lagu dhigto ayaa tidhaahdaa tacliiqu lxukmi bilmushtaq yufiidu ciliyata maa minhu lishtiqaaq haddii xukun la xidho oo shay haddii xukun la sheego xukun haddii madmuunuljumlo la sheego madmuunuljumlo ama jumlo haddii la sheego oo oo oo lagu cileeyo xukun mushtaq shay mushtaqa lagu xidho mushtaq mushtaqaasi waa ismiga faacil ismiga mafcuuliyo mushtaqu minhigoogo masderka ah ayaa cilo u ah sababtan haddaba alxamdu lilaahi markaan idhaa ilaahay waxaynu ugu xamdinay muujinta uu muujiyey cilmi usuulka saw saa maaha haddaba mudhirkan masderkiisa ayaa xamdalada sabab u ah masderkii keena markaa adhara masderkeegu waa afcale muxuu ahaan jiray maxaynu afcale masderkeega ku baranay ifcaal akhlasa ikhlaas aslama islaam adhara idhaar waxay ka dhigan tahay haddaba sheekhu yihi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad liidhaarihi muujintiisa darteed buu mahad ku yeeshay cilmalusuuli cilmiga usuulkaa uu muujiyey alxamdu lilah liidhaarihi arilaahay ammaanta muxuu ku yeeshay baynu nidhi liidhaarihi muujinta uu muujiyey cilmalusuuli cilmiga usuulka lilwaraa makhluuqa uu u muujiyey oo waashharahu uu caan ka dhigay welibana waashhara waashharahu hadda ma arkaysaa xamdalada sababtuu ugu xamdiyey inay tahay lilidhaar muujinta cilmigan usuululfiqiga ilaahay uu muujiyey uu dadka u muujiyey buu sheekhu ilaahay ugu mahadnaqayaa waa nimco eeg ilaahay mararka qaar waxaad xasuusanaysaa inuu caafimaadku siiyey alxamdu lilaahi calaa nicmati alcaafiya baad odhanaysaa mararka qaar waxaad xasuusanaysaa inuu muslim kaa dhigay in badanoo kaa hanti badanoo kaa aqoon badanoo kaa karti badanoo adduunka meelaha halkaagan ka degan ku noolna inay gaala yihiin ayaa markaas alxamdu lilahi calaa nicmati اliimaan alxamdu lilaahi calaa nicmati اlislaam eeg hadda waa nimcadanaad ilahay ugu mahadnaqaysaa waad arkaysaa haddaba sababta loogu xamdiyaya wataa markaynu nidhaa sheekhu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi liidhaarihi cilma اlusuul oo sababtii ugu xamdiyeyba waa idhaarka markaynu nidhaa su-aal kale halkaa ka dhalanaysa waxa weeye war horta ilaahay ma waxa loogu xamdiyaa un nimco uu ku siiyo keliya mise ilaahay nimcaba yuuna ku siinine ma hadda wuu iska leeyahay ilaahay nimcaba yuuna ku siinine ma hadda wuu iska leeyahay waayo waxaa la yidhaha alxamdu lilaahi calaa kuli xaal ka sugan tahay alxamdu lilaahi calaa kuli xaal wanacuudu bilaahi min xaali ahli naar sheekhu siduu u odhanayaa ilaahay mahad buu leeyahay maadaamuu nimcada na siiyey siintanunbuu ilaahay mahadda ku leeyahay miya idhaarkan uu muujiyey cilmulusuulka ma idhaarkanoo quru ilaahay ma hadda ku yeeshay ilaahay mar kaste muuna mahad iska lahayn ilaahay subxaanahu watacaala mar kaste mahad buu iska leeyahy mar kaste ilaahay mahad buu iska leeyahay oo waa sidee haddaba tacliiqaasi sheekhu wuxuu tacliiqinayaa hubuut اlxamdi lilaahi ma aha hubuut اlxamdi lilah sugnaanshaha xamdigu ilaahay uu u sugan yahay waa mulaq cilo male oo odhan maysid ilaahay wuxuu xamdigu ugu sugnaaday islaam buu iga dhigay hadduuna islaam iga dhigi lahayn ilaahay mahad ma yeesheen maaha ilaahay wuxuu xamdiga ku yeeshay cilmulusuulkiibuu noo muujiyey hadduuna cilmulusuulkana beri lahayn ilaahay mahadma yeesheen maaha macnuhu haddaba eeg hubuutulxamdiga sheekhu ma cilaynayo laakiin wuxuu cilaynaya oo idhaarka uu ku cilaynaya inshaa xamdiga inshaa inshuu waa maxay waa la imaatinkan uu hadda xamdalada la imanayo waxa sababta u ihi waa idhaarka idhaarka eg midina waa hubuudka midina waa inshaha inshahanunbu sheeku cilaynayaayo hubuudka guud ma aha ku cilaynaya halkaana waad aragtaa in sheeka ciladii ay ka baxday qaala wuxuu yihi alfaqiiru ninkii baahnaa asharafu ee sharafu sharafudiin la odhan jiray alcamridiyu ee camridi ahaa dulcajzi ee cajziga iyo awood la-aanta u saaxiibka ahaa wataksiiri iyo gaabinta watafriidi iyo xadgudubka wuxuu yihi sheekaasi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha qad adhara muujiyey cilmalusuuli cilmiga usuulka allaha muujiyey lilwaraa makhluuqa u muujiyey oo waashhara wa ashharahu welibana caan ka dhigay ilaahay cilmigan intuu muujiyey ayuu haddana caan ka dhigay waashhara alifkeegu waa lililaaq waashhara alifkeegu waa lililaaq waxaana ka maqan ashhara mafcuulun bihi damiir baa xadfan waashharahu oo usuulu fiqiga ayuu u noqonaya ilaaha cilmiga noo muujiyey noo shuhreeye ashharahu riwaayooyinka qaar kood qaarkood waasharada waxay yidhaahdeen washahara oo facala laga dhigo shahara oo facala laga dhigo ala lisaani shaaficiyi imaamu shaafici carabkiisa ayuu ilaahay noogu muujiyey ala lisaani shaaficiyi imaamu shaafici carabkiisa ayuu ilaahay noogu muujiyey calaa lisaani shaaficiy jaar iyo majruurkani adhara ama ashhara ayuu ku tacalluqayaa ka addoonto ku tacalluqi calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisii buu ilaahay inoogu muujiyey subxaanahu wa tacaala haddaba waxaynu doonaynaa sheekhu halkaa marka la eego labada beyd ma isku xidhan yihiin mise iskuma xidhna beydka hor iyo beydkan saddexaad calaa lisaani shaaficiyi jaar iyo majruurku halkuu ku calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisa ayuu ilaahay ku shuhureeyey calaa lisaani shaaficiyi wuxuu ku tacalluqay beytka hore halkuu ku dhamaado ceeb weeyan xagga gabayga lama ogola nin gabayaa ah looma ogola sidan oo kale waxaa jira marka la dhiganayo cilmiga caruudka ah ceeb baa jirta ceebaha caruudka kamid oo atadmiin la atadmiin tadmiinku waxa weeye laba beyd in laysku tacalluqiyo macnaha layskaga xidho inuu beydkanina madax banaanaado weeyi beydkan kalena u madax banaanaado laakiin haddaad tidhaahdo labadaa beyd han isku xidho oo beydkani beydka kale ha u baahdaba haddaad tidhaa labadaa beyd ha isku baahdaanba haddaad tidhaa ceeb baa halkaa ka dhacday tadmiin baa ceebtaana loo yaqaanaa sheekeenna waxaynu leenahay ceebu tadmiin ceebtii la odhan jiray ayuu ku dhacay xagga gabayga marka la eegayo calaa lisaani shaaficiyi maadaamay u baahatay beydkii hore waxay culimmadu yidhaahdeen ceebu tadmiinka muwaladiinta waa loo ogol yahay dadkaa muwaladiinta la yidhaah iyo dadka dambe luqadooda gabaygooga aan la daliishanin oo dhan waa la yskaga ogol yahay baa la yidhaahdaa hadday ceybu tadmiin ku dhacaan kutubtan cilmiga ee la qorayana marka la eego muhiimadda lama siiyo cuyuubta adabka iyo xaggaa ha la ilaaliye muhiimadda waxaa la siiyaa eeg fikraddan iyo aqoontan ha la gudbiyo sida ugu fudud walow abyaaddu haba isku xidhxidhnaata hadday doonaysay kolkaa sheekeena waxaynu leenahay ceebu tadmiinka insha allah waxba wax sii weyn noqon mayso ilan waa cilmiye kitaabku cilmi buu ku gudbinayaa kitaabku hadduu cilmi ku gudbinay horta adab ma la odhan karaa kitaabkeenan iminka ma adab ah maaha adab maxaa adabka u diidey waxa u diiday laba rukniyu adabku leeyahay buuna lahayn oo mamnuucba ka ah adabku wuxuu leeyahy alcaaifa iyo alkhayaal alcaaifa iyo alkhayaal labadaaba shicru tacliimigu ka soo horjeedaa alcaaifa iyo alkhayaal sidaa darteed adab lama odhan karo kol hadduuna caaifadna lahayn khayaalna lahayn caaifadda soma garanaysid gabayga marka la akriyo mays yar bedeshaa qaar horta ma isbedesha marka gabay la akriyayo in yar mayra mirqaantaa mayar mis yar bedesha war caadifadda lagu sheegaya waa intaa gabayba gabayguu ka caadifadda badan yahay waa gabayga isbedelkiisa uu kugu sameeya uu ka wen yahay caaifadda horta waa kaa khayaalkuna waxa weeye gabayga laftiisa ayaa suwar khayaaliya laga sameeyaa ya suurooyin khayaaliya ayaa gabayga laga sameeya kolkaa hadduu gabaygaagu khayaal yeesho wuu ka baxayaa shicru tacliimigii ma ogtahay ilan gabayga tacliimigu waa xaqiiqo la gudbinayo cilmigu waa xaqiiqa shay xaqiiqoo dad loo gudbinayo wey laakiin shay khayaala maaha dee khayaal waa labadaa qodobba adabku uu leeyahay laakiin shicru tacliimiga looma ogola alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay aladii allaha qad adhara muujiyey cilmalusuuli cilmigan usuulka allaha muujiyey lilwaraa makhluuqana u muujiyey oo wa ashharahu wa ashharahu caan ka dhigay cilmigan usuulka calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisii buu ilaahay caan kaga dhigay shaafici waxaa lo odhan jiray maxamed ibnu idriis waa nin qureesheed ayuu ahaa magaalada khaze ee filistiin ku taalla ayuu ku dhashay hijrigu markuu ahaa boqol iyo kontonkii waa sanadku abu xaniifa dhintay afarta madhab abu xaniifa iyo shaafici isma soo gaadhin isku sanad imaamu axmedna dee waad ogtoo ma soo gaadhin kolkaa sanadku abu xaniifa dhintay ayuu shaafici dhashay ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen habeenku abu xaniifa dhintay isla habeenkuu dhintay buu imaamu shaafici dhashay hijrigu boqol iyo kontonkiibuu ahaa afar jir isagoo ah ayaa maka loo wareejiyey oo haze laga wareejiyey haze ayuu ku barbaaray inan yaroo dhuuban buu ahaan jiray koriinkiisii oo ilkaha ay yaro taagan yihiin ilkaha hore ay in yar soo yaro taagan yihiin maskaxdiisana laga amakaagay oo laga yaabay iyo firaasadiisaba wejigiisa hadduu wejigaaga saa u eego macnuu ka samaynaya waxaa lala yaabay beri buu nin marti qaaday nin baa yidhi mashaafici baa ahaa soo dhawow sheekh soo dhawow caawaana marti ii taaye waayahay buu yidhi waxoogaa cuntaabuu u keenay sariir iska tacbaanana wuu seexiyey habeenkii biyihii weysada iyo maxaanku idha wixii la huwanayey iyo intiibuu isku soo agdhigay sheekh maasha allah jazaaka allah khayr buu yidhi caawa anaad marti ii tahay allaha ku barakeeyo waa shaafici iyo addoon la socday markuu habeenkii la joogay uu habeenkii halkii u hoyday ayuu aroortii horena quraac yaroo iska mutawaadica ayuu u keenay imaamku xumoodaya intuu hayey ma ogtahay dhibaato male imaamkaa sidaa u egay addoonkiisii imaamu shaafici wuxuu war ninkan wejigiisa khayr igama muuqanin waxaan la yaabanahay xalay markuu inalahaa marti ii noqda ninkan wejigiisa khayrigama muuqanin waxaan la yaabanahay bu ninkani siduu inoo wanaajiyey gurigiisiibuu inoo dejiyey sariirtii firaashkiisiibuu inoo keenay cuntu xalay iyo saakaba inoo keenay weysuu inoo diyaariyey war niyow firaasadaydi waa sidee firaasadaydi way khaldantay ninkaa bu addoonkiisi buu imaamku la hadlay addoonkiiba dib u sheegi doona ninkaa wejigiisa weji karaamo iga muuqatay maahayn buui addoonkii baa iska aamusay waa waagu markii beri waa iska qureexdeen markay iska qureexdeen bay baxa is yidhaahdeen halkaa eh, waa dadka hortoodii halkaasuu isa soo taagay oo imaamu shaafici seedu bixi aaway cuntadii xalay aan ku siiyey lacagteedii aaway saaka aan ku siiyey lacagteedii war aaway sariirtaad ku seexateen laba nin baad haydeene laba firaash laba firaash lacagtoodii ya laba firaash lacagtoodii me intuu imaamku isku wada geyso isku wada geyso isku wada geyso tootalkii waa maxay macal biyihii weyse waxaa doontada iska wada darso markaasuu isku geystay oo warkaasuu siiyey wuxuu ihi sadaqad firaasatii firaasadaydu imaamku wuxu nin aada u soo jeeda buu ahaa aad qof u soo jeeda ayuu ahaa xaqiiqatan maxamed ibnu idriis wuxuu geeriyooday allaha u naxariistee hijrigu markuu ahaa laba boqol iyo afar laba boqol iyo afar markuu hijrigu ahaa ayuu geeriyooday imaamku calaa lisaani shaaficiyi imaamu shaafici carabkiisa ayuu ilaahay ku shuhreeyey imaamka ayaa kitaabkii koobaad qoray waana risaalada wahawanahu hadaasaa ka maqan damiirkaasaa ka maqan alifkani waa lililaaq wahawanahu usuululfiqiga ilaahay baa fudaydiyey oo imaamka dartii ayuu ilaahay sabab inooga dhigay fa huwa imaamku alladii waa ka dawana diiwaangeliyey lahu usuulkan ibtidaan markii koobaad sheekha markii koobaad fanigan wax ka qoray yuu ahaa imaamu shaafici ayuu noqday ninkii koobaad ee kitaabka risaalada ah wax ka qoray kadibna fanigu usuul buu leeyahay la yaqaan usuul afar kitaab baa jira oo faniga usuululfikigu uu iska leeyahay oo kutubta waaweyn ee faniga maraajicda u ah ee dib loogu noqdo ah kadib bay madaahibkii isaga uga dambeeyeen xanafiyadiiba uga dambeyso xanaabiladiiba uga dambeyso maalikiyadiiba uga dambeyso aimadii shaaficiyada ayaa uga dambeyso sidaasuu ku hana qaaday oo fanigan usuululfiqigu uu noqday fani hanaqaada wa taabacatu waxa raacraacay imaamka annaasu dadkii ayaa raacraacay oo imaamka dadkiibaa kusii raacay waxaa la yidhi haddaba wataabacat naasu beydkaasi waa beydka afraad soo caynkaa maaha wataabacat naasu waa beydka imisaad wataabacat naasu waa beydka afraad aniga siduu ii qorayo waa beydka afraad ma beydka shanaad buu idinka idiin qoraya oo muxuu qorayaa aweyka shanaad maaa maaa maxaan ka tagnay ya faاlxamdu lilaahi على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه الحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه بيتكاasi waa beytka ugu dambeeya kitaabka kitaabka beytka ugu dambeeya weeyi kitaabku waa beytkaasu ku dhamaad xagga u dambaysa bal soo roga calaa itmaamihiisa uma arkaysin inuu ina leeyahay waa beytka laba boqol iyo toban kitaabku markuu dhammaanayo beytka laba boqol iyo toban weeyi kaasi فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة اللahi مaعa سلاamihi waxaa jira haddaba culimo calىa lisaan الshaafiعي wahwana fahw ladii lahu btidaءa dawana beydkaa saddexaad iyo beydka afraad oo wataabacathu naasu ah labadaa beyd dhexdooda waxa ka maqan saligii saligii iyo salaantii rasuulka ayaa ka maqan sal allahu alayhi wasalam inuu nebiga ku saliyo sheekheenani uu rasuulka haddana salaamo oo kelmadda amaa bacdu a ah uu la yimaado intaa ay saddexdaa qodob buu ka tegey sali iyo salaan iyo kelimatu amaa bacdu intaasaa sheekha lagu haystaayoo la yidhi sheekhu muxuu uga tegey saligii iyo salaanta culimada kutubta qoraysa saliga iyo salaanta inay ka tagaan miyaa la ogolaa qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu uga tegey beydka dhammaadka abuu ku kaaftoomay oo hal majlis haduu qofku ku saliyo ama uu ku salaamo ama kitaab qura hawshii way dhamaatay oo beydka ugu dambeeya waa beydkan faاlxamdu lilaahi calىa itmaamihi uma salaat اllaahi maca salaamihi beydkaa ugu dambeeya maadaamuu ku saliyey rasuulka uu salaamay kii hore waa laga maarmay bay yidhahdeen halkaasay la mareen culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen in yar hadduu ku dari lahaa way kasii fiicnaan lahaydba mutuunta qaar ba hadda intaa ku darta laakiin sheekhu male waxa weeye ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمدا أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه فذاك بالفضل الجليل آحرا والله ذو النيل الجزيل آجرا وأفر mutuunta qaar miyayna idiin qoraynin way qori jireen mutuunta qaar may matniga matniga matniyada qaar ba ayaa qorayey matni qorayaa ma jira miya waka matnigaa kitaabka markii horeen akrinay matnigaasaan haystay matnigaa kolkaa ragga qaar baa ayaa ku soo daray afartaa bayd oo moodaya inuu sheekhu lahaa sheekhu ma lahayn afartaa bayd uma salaatu wasalaamu sarmada calaa zakiyi اasli daaha axmeda asli اusuuli ashraf اlcibaadi waaalihi wasaxbihi اlamjaadi wabacdu falcilmu biasli اfiqhi مكمل قارئ علم الفقه فذاك بالفضل الجليل أحرى والله ذو النيل الجزيل أجرى انت أي رجع قاركود إلى الشيخ هادو كدري لها وانا الله بحري هو بحري بحر رجزي قال أورنج لي شيخ ما شاء الله كتاب كيسودا ما يستلم لها هذا متنية قاربا مودين شيخ له يوم متنية كسر درصدي إنك inaga ilaaliyo sheekhu intaa malehe alxamdu mahadi lilaahi ayay u sugnaatay alladii allaha qad adhara muujiyey cilmalusuuli cilmiga usuulka lilwaraa makhluuqa u muujiyey oo wa ashharahu shuhreeyey calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisa ku shuhreeyey oo wahawanahu fudaydiyey fa huwa shaafici alladii waa ka dawana diiwaangeliyey lahu cilmigan usuulka ibtidaa'an markii koobaad wataabacathu naasu dadkii ayaa raacraacay dadkii ayaa imaamka raacraacay xataa saara ilaa yuu ahaado waa usuululfiqigii kutuban kutub daruuro darteed baa kutban loo leeyay xilliga gabayga waa inaan kutban nidhaa waa kutuban xataa saara ilaa yuu noqdo fanigii usuulufiqigu kutuban kutub ilaa yuu noqdo kutubta oo sikaaroalxajmi muuqaalkeegu uu yar yahay kutub yaryar ayaa laga qoray iyo wa kibaaralxajmi kuwa muuqaalkoogu uu waaweyn yahayba kutub waaweyn iyo kutub yaryarba waa laga qoray owda halkaa ku jirtaa waa litanwiic culimo tanwiic bay sheegaysaa iyo noocayn ayay sheegaysaa imaamu shaafici debedii ayaa usuulka la qoray oo kutub yaryar iyo kutub ba laga qoray owda ama litanwiic baynu ka dhigi ama wow qura baynu ka dhigaynaa wow qura waa wow qura baynu wow looga jeedaaba gabayga dartiibaa ow kibaaran loo yidhi ibaaran baa markaa looga jeedaa kutub yaryar iyo kutub waaweyn talow kutubta yaa ugu khayr badan kutubta yaryar yaa ugu faa'iido badan wa khayru kutubihi kutubtiisa waxaa ugu khayr badan kutubtii asikaari yaryarayd maa sumiya ka lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaad oo lilimaami imaamkii u sugan alxaramiyi xaramayn imaam alxaramayn ayuu u sugan yahay alxaramiyi imaam alxaramayn buu u sugan yahay halkan sheekhu wuxuu inoo sheegay wuxuu usoo afeefanaya kitaabkuu nadmi ka dhigi doono maadaama usuulufiqigu kutub yaryar iyo kutub waaweynba uu yeeshay kutubta yaryar ilan himigiibaa gaabtaye kuwa yaryar aan wax ka qoro buu yihi kuwa yaryar ayaan wax ka qorayaa kuwa yaryarna waxa ugu faa'iido batay imaamulxarameyn kitaabkiisii waraqaadka la odhan jiray waa kii hadda aynu soo dhammaynay wa khayru kutubi ardayga camriidigii naxwaha dhigtay ma garanaya inuu kan isku sheekh leeyahay horta ma si waadixa ma kugu muuqataa inuu isku sheekh leeyahay nihaayatu tadriibka fiqiga markaan gaadhnana ilaahay yaabuuba kuu keeniba ereyo yaryaro wa kuntu fiihi kalabi nasuuxi uu odhanayo erey iska kooban mooyaane waad arkaysaaba inuu kitaabka inuu isku ning leeyahy waad waa ereyadiisa lafteedii wa khayru kutubihi kutubtiisa kuwa ugu khayrka badan ta'daa waa la reebayaa gabayga dartii kutubtii asikaari yaryarayd kutubta yaryar waxa ugu khayr badan oo ugu faa'iido badan maa sumiyaka lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaadka lagu magacaabay lilimaami imaamkiibuu usugnaaday alxaramiyi xaramayn lo odhan jiray imaam alxaramayn waa cabdulmelik aljuwayni imaam alxaramayn baa iska lahaa haddaba ereygan alxarami uu leeyahay alxarami uu leeyahay xaramayn sow imaamku xaramaynka ma joogeynin xaramka maka iyo xaramka madiine ayuu deganaan jiray ma ogtahay xaramayn waa musanne markan la nisbeeyo muxuu noqonayaa sidaba qaacida ay noo iman doonta luqadda ah hadii musanaha wax loo nisbeeyo mufrad buu noqdaa sida mufradka lilimaam اxarami xaramiyu xaramiyu waa maay macnaheegu hal xaram looma nisbayn haddii xaram qura loo nisbeeyo xaramka makaa ah. haddii adu xaramka mako qura adeganta xaramkaa lagu nisbeeye xaramiyun baa laga odhan haddii xaramayna tood labada xaram adegantahayna maxaa laga odhan xaramiyun unbaa la odhan waa isku dhawaaq marka nisbada laga dhigayo musanaha iyo marka laga dhigayo mufradka iyo sidii iyo jamaca iyo waa isku mid uun isku si unbaa loogu dhawaaqa sidaa darteed alfiyat bnu maaliga alfiyatan markuu sheekula alfiyatan culimadu waa kay odhan jireen laba kun ayuu uga jeeda alfiyatan waayo alfun haddaad yaa unisbe ku darto ood alfiyatun baad odhan alfani haddaad yaa unisbe ku dartana alfiyatun unbaad odhan musanaha iyo mufradku waa isku dhawaaq kolkaa liarami lilxaramiydani xaramayni baa loo jeedayo waa musane yaa unisbe la geliyey wa khayru kutubihi kutubtiisa waxa ugu khayr badan kutubtii asikaari yaryarayd maa sumiyaka lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaad lagu magacaabay oo lilimaami imaamkii u sugan alxaramiyi xarameynka loo nisbeeyey kitaabta horta kaasaa ugu fiican buu yihi kitaabta yaryar ee mukhtasarka ah kaasaa ugu wacan waa lay su-aashay buu yidhi haddaba waa lay su-aalay arday iyo rag culimo abaa ii timid oo tidhi miyaad nadmi noogu bedeshid waraqaadka waa la isweydiiyaa toban sano ka hor aniga silsiladan maxaanku dhaha saxiixaynka ayuu nin sheekhi ii keenay wuxuu igu yidhi muslimka iyo bukhaariga iyo sanadkoogan miyaad nadmi aad nooga dhigtid buu igu yidhi iima suuroobin runtii laakiin waan islahaa waa wawaad ku suuroobi karaan baan islahaa nin sheekha ah ayaa ii keenay oo sheekh aadan la yidhahbaa ii keenay oo yidhi waxaan doonayaa a'imadan xadiidka kitaab kitaab in nadmina looga dhigo sanadkooga oo lasoo qaato la odhan karo lagu tirin karo kolkaa mar kaste culimada wax danaynaysa waxaa laga yaaba sheekhani inuu de aqoon dheeraada u lahaa haddana isagu iskuma jeedo su-aashani isagu kuma dhacayso ardayda ka dambaysuu isleeyahay maxaa maxaa wax u fudaydinaya adu inaad iska fikirta maaha ardayda inaga dambayso hadda kitaabkan maxaa wax u fudaydin kara waa inaad taa ka fikirtaa si ay u fahmi karaanoo basiid ugu noqon karo waqad su waa lay su muddatan muddo ayaa lay su fii nadmihi kitaabka inaan nadmiyo musahilan anigoo fudaydinaya lixifdihi xifdiga dartii iyo wa fahmihi fahamka dartiiba laba dhinacanoo ka eegaya buui kitaabkan waraqaadka inaan nadmi u bedelo ayaa layga codsaday muddo anoo fudaydinayo oo si si deg deg loogu xifdin karo ama loo fahmi karo waxaa la yidhahdaa culimo kitaabka waxa nasri looga dhigaa liyufhama in la fahmo kitaabka waxa nadmi looga dhigaa liyuxfada hadaba xifdiga nadmigaygani labadii qaradba u wada sitaa bu labadii qaradba kii nasriga ahaa muxuu ahaan jiray fahm buu ahaan jiray sow wa fahmihii buu yihi ka nadmiga ana xaggee xoogga la saari jiray xifdigu inuu xifdihii buu yihi labada dhinacba kitaabkaygani haka fududaado nadmi la xifdin karo haddana qaab loo fahmi karana wata waana la fahmaya waana la xifdiyaya halkaa muddatan u ina waqad su'iltu muddatan halkaa uu yihi kutubta qaarkood waxay qorayeen waqad suiltu saabiqan saabiqan waqad su'iltu waxaa lay su'aalay muddatan muddo waxaa lay su'aalay fii nadmihi kitaabka nadmintiisa ayaa lay su'aalay inaan kitaabka nadmi ka dhigo musahilan anigoo fudaydinaya lixifdihi xifdigiisa anoo fudaydinaya wa fahmihi iyo fahamkiisaba anigoo fudaydinaya talow sheekha waa la weydiiye ma marun baa la weydiiyey mise marar badan marar badan bay culimmadu yidhaahdeen falam ajid ma helin mimaa kii xaggiisa su-iltu lay weydiiyey buddan waxaan kaga maarmo su-aashii way igu soo noqnoqotay way eeg falam ajidaasi waxay tilmaamaysaa in su-aashu ay farabadnaatay falam ajid ma helin mimaa kii su-iltu lay su-aalay buddan waxaan kaga maarmo waxaan kaga maarmo waan waayey buu yidhi waqad sharactu waaban gudagalayba fiihi fii nadmihi kitaabka nadmintiisii waaban gudagalayba ayaabaan gudagalayba buu yihi nadmigii kitaabka ayaan haddaba bilaabay waqad sharactu waan gudagalay fiihi kitaabka ay fii nadmihi kitaabka nadmintiisa mustamidan anigoo kaalmo iyo ka dalbaya ziyaado min rabbinaa rabbigeen atawfiiqa waafajin anigoo ka dalbaya uu iwaafajiyo khayrka haddaba falam ajid mimaadaa mimaadaa riwaayooyinka qaarkood camaabay qori jireen falam ajid camaa suiltu buddan ama mimaa suiltu dhe ama camaa suiltu dhe labada kaa doonto qaado miyuuna kitaabkeenna kale inoo tilmaamin kii naxwahaha suiltu fiihi min sadiiqin saadiqin yafhamuhaa yafhamuhaa qawlii lictiqaadin waaiqin haddaba labada kitaab way issharxayaane halkan laba riwaayaa jirta inuu nso maaha labada riwaaya waa maxay in la yidhaahdo mimaa iyo iyo in la yidhaha camma kiisa naxwaha midkuu qaatay min buu qaatay kiisa naxwaha cam qaadanin min buu qaatay waayo su'iltu fiihi min sadiiqin min sadiiqin kolkaa mintaasi saaxiib bay ka timid saaxiibka min buu u qaatay waad aragtaa min maadan hadda uu qaatayna waa wixii la weydiiyey falam ajid maanan helin buddan waxaan kaga maarmo mimaa kii xaggiisa su lay weydiiyey warkii lay su waxaan kaga maarmo waan waayey buu yidhi waqad sharactu waaban gudagalayba fiihi fii nadmihi kitaabka nadmintiisa mustamidan anigoo gargaar ka dalba anoo ka dalbaya min rabbinaa rabbigeen atawfiiqa inuu iwaafajiyo ilaahay waxaan ka codsanayaa buu yidhi ilaahay inuu saxda iyo sawaabka iwaafajiyo ilaahay sawaabka ha iwaafajiyo kitaabka markaa nadminayo sida saxdaa wanafca nafcina ilaahay waan ka dalbayaa subxaanahu wa tacaala wanafca nafcina ilaahay waan ka dalbaya wanafcana baan ka dalbaya fi daarayni labada daarood uu igu anfaco bilkitaabi kitaabka haddaba ereygaa annafca ah mutacalaqiisii sheekuu ka tegey waxaa dhici karta inuu yahay wanafca ilaahay inuu aniga igu anfaco labada daaroodba kitaabkan waxaa kaloo dhici karta wanafca inuu ardayda ku anfaco fi daarayni labada daaroodba bilkitaabi kitaabkan daarta aakharana ilaahay sababad ku oo nusuus aad ka faa'iidaysatay buu ilaahay ayuu aakhire kugu badbaadin karaa adduunyadanna arday aad sii bartay oo ilaa aakhare ajrigeegu uu kuu socdo ayaa dhici karta ilahay inuu nafcigeegii ku siiyo halkaa ayuu sheekhu kaga baxay macnaha aan isa soo saarno qaala wuxuu yidhi alfaqiiru ninkii baahnaa asharafu ee sharafudiin ahaa alcamriidiyu ee camriido loo nisbeeyey dulcajzi ee cajziga u saaxiibka ahaa wa taqsiiri gaabinta u saaxiibka ahaa wa tafriidi xadgudubka u saaxiibka ahaa alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay alladii allaha qad adhara muujiyey cilmalusuuli cilmiga usuulka lilwaraa makhluuqa u muujiyey oo wa ashharahu caan ka dhigay calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisa caan kaga dhigay oo wahawanahu fudaydiyey welibana fa huwa shaafici alladii waa ka dawana diiwaangeliyey lahu cilmigan usuulka ibtidaaan markii koobaad wa taabacatu waxa raacraacday annaasu dadkii ayaa raacraacay xataa saara ilaayuu ahaado kutuban kutub ilaayuu ahaado kutubta oo sikaara alxajmi xajmigeegu uu yar yahay ow kibaaran ama kuwa waaweyn wa khayru kutubihi kutubtiisa waxaa ugu khayr badan kutubtii asikaari yaryarayd maa sumiya ka lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaadka lagu magacaabay oo lilimaami imaamkii u sugan imaamkii alxaramiyi xarameynka loo nisbeeyey waqad su-iltu xaqiiqa ahaan waa lay weydiiyey muddatan muddo ayaa lay weydiiyey في nadmihi kitaabka nadmintiisa musahilan anigoo welibana fudaydinaya lixifdihi xifdigiisa iyo wa fahmihi fahankiisaba falam ajid maanan helin mimaa kii su'iltu lay su'aalay buddan waxaan kaga maarmo waqad sharactu waan gudagalay fiihi fii nadmihi nadmigiisa mustamidan anigoo ka dalbaya min rabbinaa rabbigeen anoo ka dalbaya atawfiiqa waafajin lisawaabi sawaabka uu iwaafajiyo iyo wanafca fi daarayni labada daarood uu ku anfaco bilkitaabi kitaabka in sha allahu tacala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam waxaan isku sheegaynaa ardayay inamo iyo hablaba waaynu